بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمائر الرفع البارزة المتصلة بالأفعال ضمائر الرفع البارزة المتصلة بالأفعال waxa weeye duruustii u dambaysayba waxaynu ku jiray damaa'irta oo aynu munaajacaynay qaybtii hore aynu soo qaadanay guud ahaan anwaacda damaayirta oo aynu soo sheegnay ku celin maaya damaayirtaasi inay ahaayeen marka u horeysa in loo qaybiyo <clears throat> baris iyo mustatir damiir muuqda oo malfuuda oo lagu dhawaaqay iyo damiir qarsoon oo laga fahmaya jumlada meesha laga fahmaya lakiin aan lagu hadlin damaayirta bariska dabeedna waxaynu u qaybinay mutasila iyo munfasila dabaayir keligood istaaga oo munfasila laydhaa iyo kuwa wax la xidhiidho mutasila laydhaahdo damaayirta munfasilka waa laba nooc kuwa fii maxalli rafcin daa'iman dhaca ana wanaxnu wa akhawaatuhu iyo damaayir weligoodba fii maxalli nasbin dhaca oo munfasila iyaaya wa iyaana wa akhawaatuhu munfasilku waa labada nooc mutasilka waxaynu u qaybinay ila alaaثati aqsaam marfuuci اlmaxal وmansuub اlmaxal وmajruur اlmaxal marfuuc اlmaxal waa saafartu saafarna ila akhiri marka lagu bilaabo waa inaad damaystirta labiyo tobankii mansuub اlmaxal waxa weeye akramanii akramana calamanii calamana iyo wixii lamida ah, ixtaraamanii ixtaraamana ila akhirih majruurulmaxalna waxa weeye isla kaa laftiisa oo xarfu jar laga horraysiiyo ama ismi laga horraysiiyo mucalimii mucalimuna amaad tidhaahdo mar rabbii mar rabbina <clears throat> damaayirta baariska mutasilkaa oo laba saddex nooca iyo mufasilka oo laba nooc ah lixdan damiir soo ma noqonaya min labiyo toban marka laga dhigo munfasilku laba nooco min labiyo tobana afariyo labaatan mutasilkuna saddex nooco min labiyo tobana lix iyo soddon oo lixdan buu yahay hal damiir baa lagu soo darayay yaa lmu'anaati almukhaaaba koob iyo lixdankaas ayaynu ku baariska u qaybna damayrta mustatirka mustatirka waxay u qaybsantaa laba nooc baris ma aha waa mustatir mustatir wujuban wa mustatirun jawaasan wujubantaa la diraaseeya wax laga bartaa wixii ka soo hadhayna waxa la dhaha waa jawaasan damaayarta qarsoon damaayarta mustatirun wujubana afar meelood baynu ka qaadannay oo afarta ugu caansana ibnu malik raximah ullah uu ka sheegay ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط id tashkuru marka waa ficilka ficil amarka ifcal waa ficilka mubaaric ee hamsada lagu bilaabay waafiq waafiqu adhabu waa ficilka mubaaricee nuunta lagu bilaabay naqtabit ama nadhabu naqra'u nastafiidu waa ficilka mudaaricee taada lagu bilaabay oo likhiaab اlwaaxid اlmudakar baa la dhaha nin keliya lagula hadlayo tadhabu taأkulu tashrabu id tashkuru siduu alfiigu damayrta waxaa kalen soo sheegnay damayrta la ydhaa mustatirka afartaasi waa wujuuban wixii ka soo hadhayna waa jawaasan dhammaantoodna mustatirku waa damiiru rafcin damiiru rafcin ama faacil ama naa'ibu faacil labadaasun baa la ydhaha waa mustatir haddii damiirku damiiru nasbi yahay mafcuulun bihi waa mustatir lama ydhaa haddii meesha laga tuuro waa maxduuf baa la dhaha damiirka damiiruljarka ah ee majruurka ah haddii la tuuro oo mustatir lama idha waxaa la dhaa waa maxduuf waa la tuuraa la dhakaa kani lama tuurin wuu qarsoon yahay laakiin lama tuurin waa lagu xisaabtamayaa meeshuu yaalla kaanahu madkuur baa laga soo qaadaya wuu yar dhuuntuun ya aayatu ma fi lmri moogta waa madkuur damiirkani laakiin waxa meesha ku jira waxa weeye inuu kaa yar qarsoon yahay adiga gidaarkan dabadiisu fadhia waa noocaas maxduuf iyo mustatir baa jira waayahay darsigeenna markaa markaan u soo noqdo damaa'iru rafci albaarisa markuu idhaahdo damaa'iru rafci albaarisa damaa'ir damaa'irtoo dhan baa soo galaysa mustatirkeygii iyo iyo baariskeygi marka la idhaahdo damaa'iru rafci la dhaha arafci waxa kaa baxaya maxay damaairtii ahayd damaa'iru nasbi iyo damaa'iru ljar damaa'iru rafci oo keliya tiri haddii la dhaha dee munfasil markay tahay waa ana iyo naxnu ila aakhiri hadday munfasil tahay haddii ay mutasil tahayna waa saafartu saafarnaa saafarta saafartii saafartumaa saafartum saaartuna saafara saafarat saafara saafaruu saafarna nooca mutasilka kaasaa fii maxalli rafcina noocaasaa fii maxalli rafcina hadday munfasil tahay damayru rafcina oo ana iyo naxnu ila akhiri damaa'iru rafci marka la mutasilkayga munfasilkayguba labadaa noc wey albaariza markuu yidhi muxuu inaga saaray albaariza wuxuu saaray damayartii mutasatirkii mustatirkiibuu saaray oo ana baa mustatir noqon karta sida marka ficilkii mudaaric hamsada lagu bilaabay adhabu ana aqra'u ana naxnu baa mustatir noqon karta wujuuban markaad ficilkii mudaaric nuunta lagu bilaabay nadhabu iyo naqra'u tidhaahdo anta baa mustatir noqon karta laba jeer afartii meeloodan soo dhiganay antadu laba jeer bay ku jirta ficil amarka ifcal anta iqra anta ijlis anta antaba mustatir halka iyo ficilkii mudaarice tada lagu bilaabay ee ninka keliya lagula hadlayay taqra'u anta tadhabu anta tajlisu anta marka huwa iyo hiyana waxay ku jiraan kuwa mustatirun jawaasanta muxamedun yadhabu huwa wa faatimatu tadhabu hiya jawaasantiina kuwo kale ku jira marka damaairta mustatirkiihi iyaguna damaa'iru rafci bayba hayn dhammaantood mustatir ba hadii ladha waa damaayir rafci marka damaayir rafcigu waa laba nooc albaarisa walmustatira tii mustatirkii hadda lagama sheekayna damaayiru rafci albaarisa tii muuqatay ee malfuudka ahayd ama manduuq ahayd manduuq lagu dhawaaqay ayaynu ka hadlayna albaarisa almuttasilatu almuttasilatu damaairtii la xidhiidha bilafcaali afcaasha la xidhiidha almuttasilatu muxuu taana inaga baxay muxuu ku saaray munfasilkii damayrtaynu ka sheekaynayna waa damayr baarisa ah. markaa baarisku waa laba nooc damayr rafci baynu horta ka hadlaynaa laba nooc oo keliya weyaan ana iyo naxnu iyo saafartu saafarna albaarisa kuwa mustatirkii naga reeb ida mustatirkuna damayr rafci way leeyihin oba damayr rafci gebiga gube Ehm, albaaris labadii nooc baa weli nala socda almutasila markuu dha ee mutasilkaa ana iyo naxnu waa meesha ka baxay ana iyo naxnu waa damaa'ir rafci waa baariza laakiin kuwaas waa munfasila waa munfasila kuwan uu soo wadaana waa maxay almutasila almutasila marka waxaa soo hadhay kuwii saafartu saafarna darabtu darabna kharajtu kharajna imise damiir baa ku jiray halkaa markaynu damaa'irta ku dhex jirta ka soo saarno labiyo toban baad tirinaysaa eray laakiin damaairta taa faacil marka o imise damiir baa ku jira halkaa an baa ku jira taaulfaacil baa ku jirta saafartu ama kharajtu ama kharajta ama kharajti kharajtuma kharajtum kharajtunna lix meelood bay ku jirtaa taada ta ugu horaysa ee mutakalimka kharajtu iyo shanta mukhaaabka kharajta kharajti kharajtuma kharajtum kharajtunna taaulfaacil waa o na adaalatu cala alfaacil kharajna saafarna dahabna waa laba alif الاثنين سافرا ذهبا واو الجماعة سافروا ذهبوا هي نون النسوة سافرنا iyo ذهبنا شhantaa damiir si toosay ugu sheegayihin markaad kharajtu kharajna saafartu saafarna tiriso shan damiir waa inaad ka soo saarto damiir baa lagu soo daraya meesha ka dhiman oo ka maqan yaa lmu'anafati almukhaaaba halkanay ku jirta qaybtanay la socota lannu halkan waxaa fadhiya laba ay walaala yihiin laba damiiroo yaaulmuanaa mukhaaaba ay walaala yihiin oo aanay kala hadhin ayaa ku jira maxay yihiin labada yaaulmukhaaba ay walaala yihiin alifulain iyo waaawljamaaca iyo yaaulmukhaaba saddexdaa lama kala hayo wax kasta waa iskaga mid alifulain waaawljamaaca yaaulmukhaaba saasa inta badanna marka la sheegay loo tiriya aliftaa laga bilaaba alifulain waaw اjamaaca yaa muhaaaba yaa muhaaaba halkan in lagu sheega maaa loogu sheegi waaye maxay ugu jiri weyda halkan ficil maadiga aynu ku tirinayna damaairta waa ka ugu badanee lagu tirin kara siay noo soo socotee ayaanay yaa muhaaaba la xidhiidhin saasay meesha uga maqnaata waxa maadi loo doortayna waxa weeye waxa yani inta badan damaairtii wada qaadanaya lixdii damiir qaadanaya isagaa ugu badan shan buu qaadanaya yaa muhaaaba keliyu ficil maadigu ka tegaya baynamaa muaaricu sidaan arki doonay amarku aar uu ka qaadanaya lida dhibaysuu ka tegaya markuu lidii aar ka qaato labuu ka tegaya kuwa kaleo dhani labay ka tegayaan ficil maadiguna mid keliyuu ka tegaya markaasa ficil la doortay yaalmuhaaabo keliya saaartu saaarnaa anta damiir ee ku sheegan si cad iyo damiirka kaleaynu ku soo daray markaa isku geystay misay noqonayaan lixdaa damiir waa lixda ciwaankan loo yaqaanee soo galay damaa'iru rafci weeyaan lixduba albaariza ayaynu imika ka hadlaynaa waa damaa'ir muuqato meesha ku sheeg meeshay ku sheegayin albaariza oo taadii waxaad odhanaysaa darabtu waa baariza way muuqata maaha mustata naadii waxaad odhanaysaa darabnaa alif itnaynka waxaad odhanaysaa darabaa waaw ljamaacin waxaad odhanaysaa darabuu nuun isugi waxaad odhanaysaa darabna ya muanafati muhaaabana waxaad onaysaa idribii soo qaado dee ficil ay la xidhiiri karto sida ficile markoo kale idribii ama tadribiina anti ya faatimatu tusalliina tadhabiina taqra'iina ya muanafati mukhaaabaa ku jirta iqra'i lixdaa damiir ayaa halkan soo galaysa lan lixdaasi waa damaa'ir rafci dhammaantood <clears throat> waa baariza waana damaa'ir maxay muttaila almuttaila waa muttasil lixdiba sooma muxuu ku sii daray almuttaila bilafcaal waa sida damaa'iru rafciga lixda damiir waxaynu kala qaadi jiray shan damiir oo weligood ku gaara maxay weligood dhaca fii maxalli rafcin marka naada laga reebo saddexdiis wada socday alifulinain waaw ljamaaca yaa lmukhaaaba saddexdaas waa damiiru rafcin saakin kuwii loodhan jiray damiiru rafcin saakin saddexdoodaasima kala hadhaya saddexdaa iyo waxaad ku soo dartaa nuunu niswaha iyo taa lfaacil labadaa ku soo dar shantaasi laa takuunu ila fii maxali rafcin sidaa darteed almutasila bilafcaal waxay ku gaartaa ficiladu keliya hadday ismi la xidhiiri lahaayeen fii maxalli jer bay noqon lahayd ida ismigu mudaaf u noqonaya iyaguna mudaafiley bay noqon lahayd lama xidhiiraan asmaa aliflinayn waaw ljamaca iyo almukhaaaba iyo nuunu niso iyo tawl faacil lama xidhiidhaan maxay asmaa lama xidhiidhaan xuruufna hadalkiigaba da almutasila bilafcaal naa baa soo hadhay shantaa damiir aynu tirinay saddexdii aliflitnay waa aljamaca iyo almukhaataba iyo nuun nisow iyo taal faacil shantaas ah naa baa lixaysa damaairtan damaa'ir rafci albaariza almutasila bilafcaal naa baa iyadu ku jirta laakiin naadu way qayba badan tahay sababa naa waxaa jirta fii maxalli rafcin ku jira oo halkan markaa lagu tirinayo naa waxaa jirta fii maxalli nasbin ku jirta naa waxaa jirta maxay fii maxalli jam sidaa darteed iyadu almutasila biafcaali faqa unma haydo qad tattasilu biafcaal waqad tattasilu biاlasmaa waqad tattasilu biاlxuruuf ignaad kacrif bina fainana nilna lmina beydkii alfiya yaad ka garanaysa icrif bina xaraf bay la xidhiidha xarfu jar fainana xaraf kaley la xidhiidha ina wa akhawaaatuha xruuf tadkl calى mubtada wاlhabr fatansib اlأwla watarfac الثaniya fainana nilna ficil bay la xidhiidho fii xaalati rafci iyadoo ficil la xidhiidhayoo fii xaalati nasbina way jirta naalana ficil maadiga un haddaan la xidhiidhin laymka naalana shayun ya maaragsa la ydhaahdo naalana naalana iyo nilna waa darabana iyo darabna qulna oo kale markaa damayr rafci اbaariza almutasila biafcaal waa lixdaa damiir macnaada iskaga soo darideen xaalarai bay leedahay xaalatu rafci bay leedahay maxay aad shuruudeedii xaalatu rafci ay ku yeelanaysa naadu imse shardi bay ahayd markay xaalatu rafci tahay waa inay la xidhiidho ficilkay la xidhiidha waa inuu maadi yahay darabnaa dahabnaa haye ficilka akhirkiisa waa in la sukuuniyo ama xanaada ka horeeya idan xaaladaas waa damiir rafcin mutaxarik mugd ficil maadiga akhirkiisa waa in la sukuuniyo oo mabni cala sukuun darabnaa waxa ka horeya waa inuu sukuunsan yahay waa inaanu alifahayn oo iyo acaanaa iyo waa inaanadula dacaanaa iyo acaanaa taasi maxalli rafcin maa oo dalif ka horeey oo fii maxal nasb dacawnaa yaataynaa bay noqonaysaa waa inu ficil maadi la xidhiidho haddii kale ma noqon karto fii maxalli rafcin haddaanu ficilkii la xidhiidhay maadi hayn waa in naada waxa ka horeeya xarafka ka horeeya sukuunsan yahay haddii kale ma aha fii maxalli rafcin waa fii maxalli nasb daraabanaa haddii la dhaho akhrajanaa ixtaraamana waxa ka horeeya haddaad reebi weydo odan weyda darabnaa ixtaramna markaasay aacil noonaysa ma noonaysa fi maal rafc haddii la reebi waa wa ka hore waa inaanu alif ahayn hadduu alif noqdana ma noqon karto ma argtaa marka darabna saddexdaa shardi marka laga helay fi maal rafc noqonaysa damair rafc اlbaris almutasila bilafcaal alamila fahimtu duruusi cashiradeedii waa fahmay fahimtu waa fahmay duruusi tafaaulkaa fiican mogta lam anjaxay haddaa tiaa maa fahimtu duruusii tusaalayaasha markaad soo qaadanaysa laftooda kelmad fiican baa lagu soo qaataa oo tafaaul oo waan gartay iyo waan fahmay iyo oo fali fiican leh fahimtu duruusii cashiradaydii waa fahmay alxamdu lilah allah yubaarik fiik soo maaha allah ku barakeeya haddaad fahamta fahimtu duruusii fahimnaa duruusana cashiradeennii waa fahnay fahimnaa fahimnaa lamaa yaa waa wareeray oo kale lamaa fahimnaa fahimnaa lamaa fahimnaa fahimnaa atilmiidaani labadii arday fahimaa duruusahumaa cashiradoodii bay fahmeen atalaamiidu fahimuu duruusahum atilmiidaatu gabdhihii ardayda ahaana fahimna duruusahunna tilmiid baa dadka qaarkood baa talmiid yidhaa waxaan malaynaya inay kasradaasuuna jirto tilmiid bikasri ta fahimtu fahimna fahima fahimuu fahimna lixdii damiir damaa'ir rafc اbaanisa la odhan jiray ayuu la xidhiidhiyey fahimtu damiirka la xidhiidhe faacilka halkaa ku jira muxuu yahay taaulfaacil fahimnaa fahimnaa halkaana naa addaalatu cala alfaacil baa ku jirta maxaa ku tusaya inay tahay ti fii maxalli rafcinta dhacaysa faacilka iyo naayib faacilka ku tusaysa fahimnaa ficil maadi weeye ficilkii la xidhiidhay haddii aad odhan lahayd yani eh, muxuu ahaa yufhimunaa iyo afhimnaa iyo aad odhan lahayd waxa weeye fii maxalli nasbin bay noqon lahayd waa ficil maadi ficilkii la xidhiidhay waxa ka horeeya uu sukunsan yahay fahimnaa alifna maaha marka waa fii maxalli rafci التلميذان فهما maxaa la xidhiidhay ألف الاثنين التلاميذ فهموا أو الجماعة تلميذات فهمنا نون اللصة شن tusaale weeyaan lix baynu rabnay lix ضميir yaynu rab ضمائر الرفع البارزة almutasila bilafcaal lix damiir wey maxaa ka dhiman ya lmukhaaabadi ifhamii amar un ku keen ifhamii heblaayo ifham taasaa ka dhiman alifulinayn iyo waaw ljamaaca iyo ya lmukhaaba saddexdaasaa israacaya maxaa la ydhaha saddexdoodaas alifulinayn waaw ljamaca ya lmukhaaba damiiru rafcin saakin ayr mutaxarik hayru mutaxarik haye saddexda kalena maxaa la dhaha saddexda kalena magac bay leeyihin ay wadaagaan damiiru rafcin mutaxarik taaulfaacil mar kasta way xarakaysan tahay nuun niswa mar kasta way xarakaysan tahay naadana waxaa xarakaysan nuunteeda saddexdaana waxa la ydhaha damiiru rafcin mutaxarik saddexda kalena waxa la ydhaha damiiru rafcin saakin lixdoodana waxaa la yidhaha damaa'iru rafci albaarisa almutasila bilafcaal waayahay lixdiiba halkaasay ku sheegayiin laakiin ficil maadiga shantaasaa la xidhiidha fahimtu imika wuxuu ku soo qaaday halkii shantii ay ku kala jireen laakiin dee labayo tobankii baad tirin karta taad si guud inaad u tirsan doonayso fahimtu intaad ka bilowdo labadii mutakalimkii fahimtu fahimna way ku qoran yihiin shantii mukhaaabkii muqora fahimta fahimti fahimtuma fahimtum fahimtunna shantii qaayibkii fahima fahimat labadaasi maqor fahimaa fahimuu fahimna saddexdii ugu dambaysay wey fahima fahimat fahimaa fahimuu fahimna waayahay anti muaarici u gudub anti tafhamiina duruusaki adu casharadaada waad fahmaysaa hablaayo alwaladaani yafhamaani waxay fahmayaan way fahmayaan duruusahuma cashiradooda antum tafhamuuna waad fahmaysaa duruusakum albanaatu yafhamna waxay fahmayaan amba la socdaan duruusahunna ficilka mubaaric afar damiir baa la xidhiidha lixdii laba damiir baa inay shaqa ku lahayd taawul faacil waxay ku gaartay ficil maadiga taawul faacil waa min calaamaati ficil ilmaadi marka ficil maadiga la sheegayo alfiyu wuxuu dhaha bitaa facalta بtاa فacalta وأtت وyfcalي وnuuni أqbilana ficlu ynjlي siwahma الxarف kahal وفي وlm ficlu مضاarc yelي lmka yشhم وmaadiي الأfعاal bالtamiz وsim bالnuuni ficl الأmr in أmr فhim وmaadiي الأfعاal bالtamiz intuu taada soo sheega laba taood ayuu marka dambana wuxuu odhanayaa ficil maadiga waxaad ku socdaa tada ku soc labada tood waxa weeye bitaa facalta facalta taada ku jirta waa taa ulfaacil facaltu iyo facalta iyo facalti wa atat taada ku jirta taasina waa maxay waa taa u ta'niid atat imra'atu labadaa toodba ficil maadigay ku gaariya taa u ta'niidna waa xaraf ficilka maadi ku gaara taa faacilna waa damiir damiiru rafcina oo isaguna ficilka maadi ku gaara taadu ma gasho markaa ficilka mudaaric amarka midna naaduna naada ka war ficil mudaarica way gashaan laakiin iyadoo fii maxalli rafcina ma gashada naadu goormay fii maxalli rafci noqonaysa shuruuddeedii saddexda ahayd ee fii maxalli rafcinay ku noqonaysa waxaa ka mid ahaa ficilka ay la xidhiidha inuu maadi yahay shardiga koowaad hadday mudaaric la xidhiidha ma noqon karta iyo amar maxay ma noqon karta fii maxalli rafci markaa naa damaa'iru rafci ku jirta oo ficil muaarica gashaa ma jirto tu ficil amarka gashaana ma jirto markay ficil maadigiiyo ficil mudaaric iyo ficil amarka gasho fii maxalli nasbin bay noqonaysaa damaa'iru rafci ma noqonaysa waxay noqonaysaa damaa'iru nasbi sidaa darteed naadii fii maxalli rafcina ma gasho maxay ficil mudaarica iyo ficil amarka labadaasiba meesha ka baxe maxaa soo haraya saddexdii wada soconaysay walaalaha alif linayn waaw ljamaaca yaamukhaaab maxaa ku soo biray nuunun miso ficilka mudaaric iyo ficil amarka labadoodaba afartaa damiir ayaa ka galaa damaair rafci afartiibuu ku siiyey anti tafhamiina damiirka la socdaa muxuu yahay yaa lmuanaat mukhaaaba alwaladani yafhamaani nain antum tafhamuuna ljama waa saddexdii damiir rafci saakin nain waa ljama ayaa mukhaaab albanaatu yafhamna doonanayso wax damaayir rafciya intaasaa gashay wixii kale damiire la xidhiidhaya damaaru nasbi buu noqonaya yaa afhamuka iyo afhamuhu iyo yaa maaragsa iyo yafhamunii iyo damaayir nasbi bay noqonaya wax kale yafhamunaa naadina yafhamunaa bay noqonaysaa oo anta tafhamunaa oo damayru nasbi wey waa yahay qaybta ugu dambaysa ficil amarkana wuxuu yidhi ifhamii duruusaki casharadaada fahm ifhamaa duruusakum casharadiina fahma ifhamuu duruusakum casharadiina fahma ifhamna duruusakumna casharadiina fahma soomaaligu dambe kala saarayo saddexda dambe ifhamii duruusaka cashirkaaga fahm waxay iyadana lamida ah, ifham duruusaka cashirkaaga fahm labadiiba cashirkaaga fahm buu leeyahy ifhamii ya lmuanaثaة اlmukhaطaba ifhama alif الاثnaين ifhamuu waaw اljamaca ifhamnana nuun الniswa afartii muaaricba la xidhiidhaysa ayaa ficil amarkana la xidhiidha marka damaa'ir rafci albaariza almutasila biاlafcaal oo lix damiir ah ayaad halkaa kala soo baxaysa lix damiir hantii ficil maadiga la xidhiidhaysay waxaa lagu darayaa yaa muanaa muhaaaba lixdu sidaasay ku dhammaystiranyihin ficil mudaarica iyo ficil amarka marka loo yimaado waxaa la xidhiidhayaa afar ka mida ah lixdaas ayaa la xidhiidha oo damaa'ir rafci lbaarizadii ka tirsan waxaana ka maqnaada labadooda labada ficilee dambe waxaa ka maqan maxay laba damiir naadi fii maxalli rafcin ta dhacaysa lama xidhiidho taawlfaacilna gebigeegaba ma soo gasho lama xidhiidho khulaasada aynu u dhaafna marka icraabka waxaan u malayna inaad galaysaan soo icraabo waynu isweydiin doonaa damaa'iru rafci albaarisa alatii tattasilu bilmaadi ee ficil maadiga la xidhiidha hiya taw wanaa wa alifu linayn الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة waa شhantii ضميir la xidhiidhayay buu sheegay ضمائر الرفع البارزة التي تتصل, تتصل بالمضارع والأمر هي ياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة markaynu isku geyno damaa'ir rafci albaarisa almutasila bilafcaal lagoon maadi iyo mudaaric iyo u kala qaadin guud ahaan markaynu isu geynana lix damiir baa ka soo baxay lanno yaal mukhaaabada halkan dambe ku jirta ayaa ka maqnayd intii maadiga la xidhiirisa lixdaasunbaad isku geynaysa waayahay tamaariin aw tamriinaat bayin damaa'ira rafci bayin anta bayin ficlu amrin mabniya cala sukuun waalfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ifcal tibay la tahay damaa'ira mafcuul bihi mansuub wa mudaaf alrafci mudaafun ilayhi majruur wa jari alkasr bay yihiin damaa'ir almutasila waxay nacti u tahay way sifaynaysaa damaa'irta marka damaa'irtu maxay icraabnayd damaa'ira mansuub bay ahayd mafcuul bihi mansuub ahayd damaa'irtii almuttasilata almuttasilata nact ldamaa'iri mansuub waa calaamatu nasbi alfatxa aa la xidhiidhaysay bilafcaali allatii iyaduna waa ism mawsuul mabniya cala sukuun fi maxali jar nact bilafcaali idaa hoos dhigan iyo sifowta allatii afcaashi fi lcibaaraati ku sugnayd cibaaraadka cibaaraatku waa jumal jumlooyin cibaaraadkii alaatiyati ujeedana waxay nactu tahay alcibaaraat uma anta oo damiir mustatira ku jira maa baqiya minha wixii soo hadhay sheeg uma uma xarfu caطfin اذkur ficlu amri mabniyin cala sukuun wafaaciluhu damiiru mustatir fiihi wujuba taqdiiruhu ant ma sm mawsuul mabniy cala sukuun fii maxali nasbin mafcuul bihi uma adkur anta waxaad sheegtaa ma aladii kii sheeg baqya ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wafaaciluhu damiiru mustatirun fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa maa aladii kii baqya hadhay huwa isagu minhaa afcaasha eh, damaayirtaa ka hadhay damaayirta wixii kale hadhayna sheeg buu dhiman minhaana waa jaarun jaar wmajruur bitashdiid ra soo maaha aljaaru jaarun marmar baynu af soomaalaynao aan iska nidhaa waa jaar waa jaar jaarku wuxuu noqonayaa dad raadishadii weyday jaarkii jiiraankii moogta ayuu noqonaya dariskii raada waa in la shido markaasay noqonaysaa kii ama wax jiidayey macnaha dee jarra jarra macnaheegii ama jiididii ama jaridii la hoos dhigay ayay noqonaysa aljaaru kii wax jarayay ama wax jiidayay sida laydhaa alfaaru oo kale ma baqya minha jaarun wamajruurun mutacaliqun bibaqya ficilkaas ku tacalluqay kharajtu buu yidhi waan baxay maca طaa'ifatin min alasdiqaa koox asxaabta ka mid ah anigoo la jira wada soconno ayaan baxay liziyaarati daari اlaahaari اlcarabiyati si aan u siyaarto daartii taariikhiga waxyaabaha aahaarta taariikhiga hore qadiimka alcarabiyati aahaarta carabiga daarteedii famashaynaa ilayha buuri xaggeegaan u soconnay waqad takhallafa inaani mina waqad takhallafa iyadoo inaga hadheen inaani laba mina anaga naga midiy ay hadheen araadaa oo iyagu doonay an yazuuraa inay tegaan machadan aakhara machad kale faqaabalanaa arkayba laamtii buu fadxiya qaabala ficilka akhirkiisa soo idinma fadxin fadxaha wuxuu uga jeeda maad garanaysa markay laba kooxood kulmayaan kooxdan imika siyaarada qaatay iyo rijaal daar oo daartaa daarulaaaar raggii ka mas-uulahaaya shaqaalaheediia dee labadaba mid waliba faaciluu noqon kara annagaa qaabilay rijaala daar iyo iyagaana qaabilay qaabiladayda waa kulanun ee muqaabaladu waa kulane labada dhinacba dee way sameeyen way kulmeen labadooduba sidaa darteed wuxuu rabaa inuu ka dhigo qaabalanaa markuu idhaahdo iyagu mafcuulkii bay noqonayaan aabalnaa hadaad ficilka akirkiisa reebto naadu aacil bay noonaysa iyagiibaa aacil noonaya aabalanaa markaad tidadana iyagiibaa mafcuul noonaya faaabalanaa waxa na qaabilay oo na soo dhoweeyey saasayna ku fiican tahay kuwa meesha leh inay soo dhoweeyaan rijaalu daari daartaas aan soo sheegnay raggii ka shaqaynayay shaqaalihii baa na qaabilay oo na soo dhoweeyey wa sharaxuu lana waxay noo sharaxeen kaثiira min alaaثaar alcajiibati waxyaabaha taariikhiga ee la yaab kale bay noo sharaxeen wara'ayna الnaas wara'ayna الnaasa waxaanu aragnay dadkii yataammaluun yataammaluun oo fiirfiirinaya sinaacata ajdaadihim awowyaashoodii hore alqudaama wixii ay sameeyeen wakaannaha tunaadiihim oo aad moodo waxyaabaha taariikhigaay dadku daawanayaan inay u dhawaaqaysa dadka u yeedhayso kuwan iminka jooga ay la hadlayso wakaannahaa waxaad moodaa sinaacadaha qadiimka ah tunaadiihim inay dadkan u dhawaaqayso an icmaluu sameeya kamaa camiluu siday awooyaashii nebiyaalaan ay u shaqeeyeen u shaqeeyeen an icmaluu icmaluu kamaa camiluu ficilada qofku waa inuu iska barta moogta imika maadiga icmaluu miimkiisuu kordhigay icmaluu an icmaluu an iyo icmaluu iltiqaau saakiniinka markaa maxaa la samaynaya nuunkaa la hoos dhigaya an icmaluu maluu miimkiisuu kordhigay kamaa camaluu odhan mayside kamaa camaluu halkaana miimka la kordhigi maayo maxaad odhanaysaa kamaa camiluu ficil kasta wuxuu leey si loo akhriyo dad shariba u akrida sharaba de wax weyn baa khaldan shariba haddaad daraba u akrida daribana de waa khalad marka ficil walba qaab loo bartu leey karuma karamana maaha karimana maaha waa karuma sharufa midna waa calima samica xafida rakiba midna waa daraba dahaba akala jalasa kharaja dakhala wada kordhigay mid walba markaad ka shikeedana waad iska hubinaysaa qaamuusyada yaryaree maaragta ka weyn iyo ka yarba intuba way sheegaan mukhtaaru sixaaxa ka laydhaabaa ugu fiican imka moobilada lagu soo shuban kara almaktabatu shaamila waad soo dejinaysaa systemka mobilka cabacitigiisu intuu doonaha noqdo wuxuu doonaha qaado u qaadaya systemkaa soo degaya dabadeedna kutubta noocaa doontaad la soo degaysa yani intaa uu kuu qaadayo mobilkaagu iyo intaad rabtaan la soo degaysa kitaab hebel kitaab hebel kutubtoo dhan ku taalla kaad adigu soo dejiso ayaad la soo degaysa markaad maaragsa eh, haddaad doontana waad xadfi kartaa waad ka saari kartaa oo aad ku kale ku bedelan karta ama dhammaantoodba dee waa memeriyadu qaar badan oo qaadaya mobilada fiican baa jira way kuu qaadaya kelmad kastood ka shakada waad ku dhifanaysaa ama dee kitaabkiiba haysataa waad ka baadhanaysaa min baabi kadaa buu ka odhanaya ficil kastuu soo qaado ulaaiya wuxuu odhanaya min baabi eh, maala radda min baabi eh, daraba min baabi nasra min baabi taciba min baabi saasoo mid walba baabkiisa ku sheegaya ficil aad ka qiyaas qaadata ayuu ku siinaya waa muhiim weeye qofku inuu iskaga dhifto oo laxniga ilaa xadkaa sidaa loogu dhiirado oo qofku khudbadaha xataa ku ahriyo mararka qaarkood ficil aanu wuxuu yahay ba aanu garanayn intuu khudbad ku dara uu ku ahriyo oo marasa uh, waa waxyaabaha laxniga inta badan jira iminka ficilka xamida oo kale xamida mahadinta samica allahu liman xamida xamida xamidada waa garan lakiin marka carabiga lagu akhriyayo dadkaasoo xamadada hay u badan kasa xamada xamada xamadahu xamidahu xamida weya sida rakiba iyo samica marka mudaaricana waad kordhigaysa oo sidan oo kale camilada weyan camila marka mudaaricana waa yacmal camila maadiga waa hoos dhigaya mudaaricna waa yacmal wuu kordhige xamida mudaaricna waa yaxmadu naxmaduhu waa inaad taa naxmama waa miimkii markii maadayna hoos dhignaa xamida naxmaduhu naxmuduhu haddaad tiraa ka war naxmuduhu wallahi ah naxmuduhu wa nastaciinuhu naxmaduhu sida naxfaduhu xafida isku mid xafida yaxfadu ixfad xamida yaxmadu ixmad samica yasmacu ismac xafida yaxfadu ixfad weligaa ixfida odhani ixfid illaaha ma ixfad illaaha ixfad illaaha yaxfadka waayahay an icmaluu kamaa camiluu camila waa maadi kamaa camiluu siday u shaqeeyeen u shaqeeya tasiluu waxaad gaadhaysaan ilaa maa wasalu wixii ay gaadheen dayin damaa'ira rafci lmutasila bilafcaal ka soo saara damaa'irtii oo dhan lixdii damiir kharajtooda u horraysa maxaa ku jirta kharajtu maca طaa'ifati min alistiqaa taa'u faacil fi maxali rafcin mabniy cala dami fi maxali rafci faacil wey taa'u faacil baa la iska idhaa laakiin damaa'irtan lixda ah siday faacilu dhici karaan ay faacilu yihiin ayay mafcuul u noqon karaan naa'ibu faacil baan ujeeda naa'ibu faacil ooad oan kartaa uiitu uciitu waa laysiiyey markaad tiraa acaytu anaa bixiyey waa aacil acaytu uciituna waa naa'ibu faacil uinaa acaynaa haddaad tidhahdo annagaa bixinay wey ucinaana waa lana siiyey wey fii maxalli rafci naa'ibu faacil uiyaa fii maxalli rafci naa'ibu faacil ucuu waa la siiyey fii maxalli rafci naa'ibu faacil uiila haweenkii waa la siiyey i maal rafci naib faacil marka lixdan damiir ee damaa'iru rafci laydhaa ima faacil wa ima naa'ibu faacil weeyaan waayo kharajtu waa taa ulfaacil famashaynaa waa naadyo iyaduna naa adaalatu cala alfaacila maxaa ku jira intaa damaa'iru rafcigi matrinaysaa araada an yazuuraa labadaba waxa ku jira maxay alfulain araada waalfulain fi maxali rafcin faacil an yazuura waalfulain fi maxali rafcin faacil iyadu e, faqaabalanaa taasi ma fi maxali rafcin faacil ma maaha fi maxali nasbi mooya taakasi ka bood waxaan tirsanaynaa damayru rafciga washaraxuu maxaa ku jirta halkaana waaw ljamaca fi maxali rafcin faacil wara'aynaa maxaa ku jirta halkaa naadiyo fi maxali rafcin markay mafcuul tahay ra'aanaa bay noqonaysa see loo kala duwe ra'aynaa naadu waa faacil hadday mafcuul tahay ra'aanaa bay noqonaysa waxaana arkay lanna markay faacil noqonaysa waxaa sharti ahayd inaanay alifi ka horraynin ra'aanaa mafcuul bay noqonaysa ra'aynaa waa faacil yata'ammaluun waaw ljamaaca fii maxalli rafci faacil an icmaluu waaw اjamac kamaa camiluu waaw اljamac tasiluu waaw اljamac ilaa maa wasaluu waaw ljamac inta ka maqan meesha sheeg buu ku yidhi maxay naga maqan yaa lmu'anaat اlmukhaطaba ma ku jirta horta meesha kuma jirto marka ishraxii lanaa hada darsa yani ayaa la odhan karaa zuuri ummaki waa yahay maxaa kaloo ka maqan nuunu niswa kuma jirta soo maha nuunu niswana kuma jirto kharajna iyo zurna iyo ya ukhrujna iyo yakhrujna kharajna yakhrujna ukhrujna waayahay التمرين الثاني ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مسندا ilى kuli ma yatasil bihi min damaa'ir rafci albaariza ficiladan soo socda waxaad gelisaa jumlo soo geli musnidan adiga oo xaalan kii u tiirinaya ee u isnaadinaya ama la xidhiidhinaya wax wixii la xidhiidhi karo damaa'ir rafci la xidhiidhi jamaca waa ficil maadi imise damaa'ir baa la xidhiidhi karta damaa'ir rafcigii lixda shan baa la xidhiidhi karta jamactu taadii baynu ka bilaabaynaa jamactu hayanaadii jamacnaa alif liteenkii jamaca waaw ljamaca jamacu nuun niswa jamacna ficil maadigu halkaas ku joogsanaya jamactu jamacna jamaca jamacu jamacna halkaas ku joogsanaya yuxsinu ficil mudaaric weeye imsaa la xidhiiri karta afar alif lisnayn baan ka bilaabaya yuxsinaani tuxsinaani afcaal khamsi yuxsinaani tuxsinaani الاثنين wey waaw اjamاعة yuxsinuuna tuxsinuuna sida afcaal hamsiin yuxsinuuna tuxsinuuna taasina waa waaw اjamاعة haye tuxsiniina afcaal khamsaan saddex damiir baa ku jira mogta waa alif الاثنين yuxsinaani tuxsinaani yuxsinuuna tuxsinuuna waaw اljamاعة yaa maalint maqaata waa tuxsiniina saddex damiir ay noogu jira nuununis waa kaa maqan nuununis waa la xidhiir yuxsinu yuxsinna albanaatu aw الnisaء yuxsinna طabha yuxsinna yuxsinu nuunteedii iyo nuun niswihii baa laysku idqaamaya yuxsinna fi lxaqiiqana waxa reeba nuunkii hore ficilka lannahu nuunu niswuhu waa min damaa'ir rafci اlmutaxarika waaye waa loo reebaa markaa damair rafci mutaxarika ficilka ay la xidhiidhaan waxa ka horeeya waa loo reebaa waa loo reebaa waana ficilka keliya nuun nisuhu waa damiirka keliya ee damair rafci mutaxarika saddexdii ah amarka iyo mudaarica gala damair rafci mutaxarika labada kale ficil maadiga ma soo dhaafaan darabtu iyo darabna nuun nisuhuna wuxuu ahaa darabna mubaarica marka la yimaado keligiibuu nuun suu ka galaya yadribna laakiin ficilka akhirkiisa u sukuuninaya sida maadigaba u sukuuniye amarkana u sukuuninaya idribna waayahay yuxsinaani tuxsinaani yuxsinuuna tuxsinuuna tuxsiniina afcaal khamsaa maxay noogu jiraan saddex damiir iyo yuxsinna usduq afartii damiir damiir baa la xidhiiri kara la xidhiiri ka bilow gabadhii ka lahayd usduqii labadii qof usduqa waaw ljamaaciy usduqu haweenkii badnaa usduqna waa sidaas ficla marku waaba shan qaybood gebgiisuma gebgiisuma waa shan waataynu ohan jirnay hal mar baanu faacilkiisu mustatriha oo aanu faacilkiisu la xidhiirin uun la socon oo aanu meesha olin marka nin keliya adaa marayso usduq rusheeg faacilkiisu waa anta oo damiir mustatra inta kaleo dhan damiirkii faacilkaagu la socda afarta kale waana shan xaaladoodo keliya usduqii usduqaa usduqu haye usduqna usduqii marka siduu shan qaybood ficil amarku yahay shan qaybood oo keliya ficil amarka waxaa lagula hadlaa maxaa lagula hadlaa waxaa lagula hadlaa waxaa la amraa dadka mukhaaabka dadka mukhaaabkuna waa imise dadka lala hadlaya waa lix qof mufrad qof kale inuu yahay muana inuu yahay iyo inuu jamc yahay soo saddex maaha saddexdaasoo mudakara iyo saddexdaasoo muanaa lagula hadla saddexdii mudakarkii waxaa la odhanaya ustuq ninkii keliyaha gabadhii labadii qof waxaa la odhanaya ustuqa labadiin raggiina waxa la odhanaya ustuqu dumarkii saddexdoodiina waxaa loo leeya istuqii gabadhii ka lahayd labadii qofna waxaa loo leeya waa isku mid raggiya dumarka istuqa dumarkiina waxaa loo leeya lix baa ka bixi laha laakiin muhanaha isku mid ah labadii ragga ahaa iyo labadii haweenka ahaa waa isku mid istuqa uma doranaysa dabeedna meesha shan baa ka baxaysa wasduq oo ninkii ka leeyahay istuqii gabadhii ka leeyayd iyo istuqa labadii qof oo rag iyo dumar aan la kala saarayn usduqu oo raggii badnaa iyo usduqna oo maaragsa haweenkii badnaa waayahay أسند الفعل الأول مع بقائه في العبارة الآتية إلى كل ضمائر الرفع التي تتصل به ficilka hore waxaad la xidhiidhsaa isagoo ku jira maca baqaayi fi lcibaarati اlaatiya isagoo ku jira cibaarada jumlada ka mid a ilى kuli damaa'ir rafci allatii tattasilu bihi damaa'ir rafciga la xidhiiri karo dhan allatii tattasilu bihi kuwa la xidhiiri kara oo waxa weeyaan saafara waa ficil maadi marka shan baa la xidhiiri karta maca muraacaati maa qad yaxduu adigoo oo dhowraya ama fiirinaya oo ka taxadaraya waxa ku dhici kara waxa iman kara maa qad yaxduu waxa dhici kara oo min ataghyiiri isbedela fi ficl aani ficilka labaad waa ku iman kara adu ka hore bedel ka dambana yani waxa ku iman kara isbedelka ku iman kara la soco saafara wuu safray liyaqtabisa alcilma watajaariba siwuu usoo qaata maxay cilmi iyo tajaarub uu u soo qaatay waayo aragnimo tajriba saafara liyaqtabisa alcilma watajaarib wuxuu yidhi saafara waxaad la xidhiisaa damayr rafci la xidhiiri karta taawul faacil la xidhiidha saafartu ayay inta ku xigta maya saafartu jumlada waxbaa la socda maca baqaa'ihi fi lcibaarati alaatiya ficilku keligii ha ka shaqayna cibaaradana ha ku jiro saafartu haye liaqtabisa bay isku beddelaysaa liaqtabisa liaqtabisa alcilmu watajaarub haye saafarnaa linaqtabisa jamiil aye saafaraa liyaqtabisa saafaruu liyaqtabisuu saafarna liyaqtabisna saafartu liaqtabis saafarnaa linaqtabisa saafara liyaqtabisa saafaruu liyaqtabisuu saafarna liyaqtabisna alcilma wاtajaarub waayahay tamriinka lixaad soo saar kuwan kalena soo buuxiya xawil الjumal alficliyaة alآatiyaة إlى jumal ismiyaة uma dkur ma baqya min damaa'ir rafc اlbaariza alatii tattasil biاlmaadi kahura sunnaacu fii misra dadka wax sameeya way ku badan yihiin masr wuxuu leeyahay waxaad ku bilowdaa jumladan ficiliyadee kahura ka bilaabanta ismiya u badel marka waa in asunnaacu soo horraysiin si ay mubtada u noqoto asunnaacu haye dhammaystira inta kale ma kahura baa la odhanaya mise kahuruu kauruu kaura weyaan ficilku kaura sida sharufa kauruu fii misr way bateen saacadat alqarawiyaat haweenkii qaryada deganaa waxay caawiyeen aswaajahunna raggoodii alqarawiyaatu haye saacadna aswaajahunna saacadna sidaasuu doonaya nuun nisuu soo galay qasama shariikaani ribxahuma ashariikaani qasamaa haye ribxahuma ama qasamaa taqsiiman yani ribxahuma waa sidaas intaasu halkaana ujeedaa والله أعلم إسناد الأفعال الصحيحة والمعتلة إلى ضمائر ضمائر الرفع isnaadkii baanu geli doonaa insha allah markaasaa gudaynana wallahu aclam